amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay macaarifta macaariftu waa lixe kan labaadoo calamka ahan ku dhex jirnay calamka dhowr goora la qaybiya waxaan ku dhex jirnay taqsiimaadkiisa uu shiiqu intuu sheegay kan ugu dambeeya saddex goor uu shiiqu sheegay saddex taqsiim afaraa la sheegi jiray laakiin isagu manquul iyo murtajal uma qaybin uma uusan qaybin taasuu ka tegey wayanqasimu huwa calamkii waa qaybsamaa ila smin isimu u qaybsamaa iyo wa kunyatin kunyo iyo wa laqabin laqab saddexdaas u qaybsamaa wayanqasimu waa qaybsamaa huwa calamkii ilaa smin isimu u qaybsamaa maanta isimku maa yuqaabilu laqaba walkunyata weeye isimku maahan maa yuqaabilu xarfa walficla maaha hadda isimka ictibaaraadu leeyahy isim a mar lagu leeyahay maa yuqaabilu lwasfa weeye ismaa luu leeyahay maa yuqaabilu alficla waalxarfa ismaa luu leeyahay maa yuqaabilu allaqaba waalkunya marka isim hadba meel kastaba likulli maqaamin lahu maqaal meel walba war u gaar ahay leedahay istilaaxeeda gaarka waa inaad la socotaa ah, ism aluu leeyahay maa yuqaabilu alficla waalxarfa a loola jeeda ismun a lagu leeyahay maa yuqaabilu lwasfa a loola jeedaa ismun a lagu leeyahay maa yuqaabilu lkunyata wallaqab a loola jeedaa wayanqasimu waa qaybsamaa huwa calamkii ilaasmin ismu u qaybsamaa iyo wa kunyatin kunyo iyo wa laqabin laqab wadaalika taqsiimkaasu haabitun waa sugnaaday liannahu isimkii in budiya haddii lagu bilowdo biabin ow ummin kaana isimkii wuxuu ahaana liannahu calamkii dheh calaman ka hadlayna wadaalika taqsiimkaasu haabitun waa sugnaaday liannahu calamkii in budiya haddii lagu bilowdo biabin aabbe haddii lagu bilowdo oo umin hooyo kaana calamkaas wuxuu ahaanaa kunyatan kunya la yidhaahdaa wadalika mihaalkii ka abi bakrin wa ummi bakrin wa abi camrin wa ummi camrin oo kale wey abi bakrin abaa lagu bilowday waa kunyo ummi bakrin um a lagu bilowday waa kunyo abi camrin ab ab a lagu bilowday waa kunyo ummi camrinna waa la mid waxaa lamida ah hoos fiiri uu ku daray zeeda radiyo radiyaa siyaadiyey iyo walimaamu fakhrudiin uraazi labadaasaa siyaadiyeen ow ibnin ama ibni lagu bilowdo ah. ibni haddii lagu bilowdo hmm. ibni ow bintin ama binti lagu bilowdo soo inin dhigi maa ah. wadalika mithaalkii kabni aawa xor xortiyo kale weeye hmm. ibni aawa baal oo dhib badan oo meelaha duurkaa jooga weeye habeenkii dheelmada marka soomaalida gabalna waa soo takraariya waxay yidhahdaan xoor xoor gabalna hal mid ay ku kaaftamaan xoor kay yidhahdaan <laughs> gabalna gobol laba goray soo celiyaan xoor xoor ay yidhahdaan gabalna waxay yidhahdaan xoor <laughs> xoorkaasi ay yaqaan <laughs> xoor oo aan lasoo takraarin maasha allah ah. marka waa baalkaas habeenkii dheelmato waxa weeyaan waa khatar wey adoo hurdaay dad habeenka ku istaagto mar dambe hurdameed kii kaa raacda indabe iska dheel maayo midku istaag marka baalkaas weeye ibnu awa a la yidhaahdaa wa binti wardaan barambaradii oo kale weeye bintu wardaan mm-hmm. barambaradii midaan cadiga wey tana barambaro waa iska yaqaan reer magaal bintu wardaan wa marka ibnu awa sidaas darteeda calamka oo waxaan rabaa jamcu anasaalim mufradkiisa jamculmuanasaalim mufradkiisa markii aan dhahaynay mufradu qiyaas uu leeyahay laga soo jamciyo imsaan sheegnay lix lixmaan sheegnay se hamsaan sheegnay hamsaan sheegnay a culimada gabola toddoba ka dhigano labadaana ku daraan ibni iyo binti wixi lagu bilowdo oo hadhow waxa weya ibnu awa banaatu awa a la iska leeyay hmm. bintu wardaan oo kaleeto banaatu awa a jamceeda yidhah waa ku dacaara ku daraan iyo waxay kala ku daraan iyo daatu mhm. Mhm, daatu waayahay mhm, maya maya du dhe dulqacda soo maahan dudaasoo kale ku daraan dulqacda dawaat lqacda laleeyahy oo duuda kan lagu bilabo jamcu nasal qiyaasa loogu keena qiyaas qiyaasaa loogu keena hadow jamcis haddii du lagu bilowdo ibni wixlowna banaatulawa hadhow laleeyahay waaya marka labadaas culummada gobolaa ku dareen ibnu aawa oo ah xoorkii iyo bintu wardaan oo ah baranbaradii wixii ibni lagu bilowday iyo wixii binti lagu bilowday waa lagu daray iyagana wa ilaa ilaa halkaad u celin in lam yubda biabin aw umin wa ilaa in lam yubda biabin aw umin haddaan ab iyo um lagu bilaaban fa in ashcara hadduu dareensiiyo birifcatin musamaaka lagu magacaabaa sarayntiisa wadaalika mihaalkii ka zayn zaynalcaabidiin oo kale u ah zaynulcaabidiin inta ilaahay caabudo quruxdoodii ah, dadka alla caabudaayo quruxdoodii soo ammaan maha ah, ninaa la yihahdaa zaynulcaabidiin mhm. marka hadduu dareensiiyo birifcati lmusamaa kan lagu magacaabaa sarrayntiisa ka zaynalcaabidiin oo kale wey ow dacati ama hoosayntiisa ka qufata dembiil oo kale waa aa ley ama shimbir calool weyn aa iyo wabada booloboolo aa layidhi nin dhamaad magaciisa loo baxsha booloboolo iyo waanfi naaqa hal sankeed aa loo baxshay nin dhan magaciisu waa falaqabun markaas waa laqab markaas uu dareensiiyo birifcati musamaa ow dacatihi waa laqabaa la yidhahdaa markaas waa laqab wailaa wailaa waa maxay in lam yubda biabin ow ummin walam yushcir birifcati musamaa ow dacatihi ad leeda marka wailaa ay in lam yubda biabin ow ummin walam yushcir birifcati lmusamaa ow dacaf intaasu celi mara wailaa in lam yubda haddaan lagu bilaaban biabin ow ummin walam yushcir birifcati lmusamaa ow dacaf uusanna dareensiin kan lagu magacaabayo sarayntiisa iyo hoosayntiisa midna fasmun fa huwa asagii ismun ism weeye dhe fasmun fa huwa dheh de ilaa in shardiyaad meesha soo geliday ah, fasmun fa huwa kaasu ismun ism weeye dhe fa huwa calamkii ismun ism weeye eh, wa ilaa meesha in shardiyaa kuugu jirta in lam yubda ah. maan cabdiraxmaan su-aal ma ku weydiiyaa haye ilaadan istitnuhu laba ma uqaybsamahay istitnuhu ma laba ma uqaybsamahay munqadac iyo mutasil ma kala tan waa tee kan waa muqader maxaa laleeyahy macalin qofkii saas ku jawaaba anta munqadicun can ilcilmi wa mutasim bijal yaa laleeyahay kaba waa arrin khatar ah saas ku jawaaba saasa yaa laleeyahy kaba hadda horta kitaabka ma ka akrino horta sa kor kale ya ha kitaabkan aan kasoo guurin aywa <laughs> wasilka ha kitaab waa runta hay xaashiyada kalen kasoo guuriy waa run xaashiyada kalen kasoo naqliy ila xaashiyadaan akrayna kuma oolin sax wey xaashiyada kale ku yaal xaashiyada kale waa hay waa noocaas wey tan weliga ha isku dhihin munqadic iyo mutasil midna ha isku dhihin ilaadaan maba ahan adawaatul istitraa midaanu ilaa ma aha waxaan in iyo laa waayo ha soo maqlimayn haddaan in shardiyaa ku jirto aan ku wardayna ha sidana u haysata meesha dhibku ka dhaca waa halkaa hmm wailaa firi wailaa waxaad leedahay in lam yubda ha in aad soo qaadaneen iyo lam firi in lam yubda biabin ow ummin walam yushcir birifcati lmusamaa ow dacati intanka soo qaatay jawaabkii keen fa huwa calamki ismun ism wey wadalika mithaalkii ka zaydin iyo wa camrin oo kale wey mhm. waay saas uqaybiye laakin maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri waa la mid sajaaiguna waa labaduba waa waa arintan taqsiimkan taqsiim ka fiicanay sheegaan labaduba saddexdan saas in loogu qaybiyo taqsiim ka fiicanay sheegen maxamed muxidiin warkiisa fiirba ma ujeedaan khayrun min hadihi tafriqa kowga wayanqasimu ilaa smin wa kunyatin wa laqabin markuu yidhi raqam labo inta ii qabta aniga oo wuxuu yidhi khayrun waxaa ka khayr badan min haadihi tafriqati qaybintan allatii qaybinta dakaraha almualifu uu sheegay meeshaan casharkaba ka bilownay hasoo ma haydaan casharka meeshaan ka bilownay ah, khayru waxaa ka khayr badan min haadihi tafriqati qaybintan allatii qaybinta dakaraha almualifu uu sheegay an yuqaala in la yidhaahdo ina maladikii sumiya ina maladikii inamaa magaciyaad leeda magacay ku dhacee samaa ay ku magacaabeen bihi magacaas alwaalidaani labada waalid waladahumaa caruurkooda awal amri markii ugu horreysay xiina wilaadati dhalmadiisa waqtigeeda yuctabaru sman isma loo ictibaarina markuu caruurku dhashay hadday u bixiyaan mid magac hadday u bixiyaan magacaasu ammaan ha tuso cay ha tuso ab ha lagu bilowdo um ha lagu bilowdo yaan lagu bilaaban wuxuu raba ha ahaado isma laleeyahy ee la dhihi martuyo iyo laqamidna wixii la raba ha lagu bilowdo wuxuu yihi sawaan waa isku mid ah kaana isimku ahaaye qad sudira mid lagu bilowday biabin aw ummin aw aqin aw uktin ow am lam yusdar ama laguma bilaabina isku mid wey isku mid wey wa sawaan waa isku mid ashcara dareensiiye birifcati lmusamaa bihi kan lagu magacaabay sarayntiisa ow bidacatihi ama hoosayntiisa am lam yushcir ama ma dareensiina isku mid wey maa wadacahu labawaani kaainan maa kaana alidhahda wixii labada waalid ko bixiyeen waa kaas kaasu waa isim aad leedahay ko kaas xagga dheg kaas waa isime wamaa kii ad udliqa la idlaaqay bacda dalika waqtigaas kadib ha markii caruurkii magac yeeshay kadib midka la idlaaqay calaa saaxiibilism magacaas midka iskalena lagu idlaaqay in kaana hadduu yahay qad sudira mid loo hormariyey biabin aw ummin aw naxwihima wax lamida sida ibni iyo binti fa huwa kunyatun kunyo weeye sawaaun waa isku mid ashcara dareensiiye bimadxin amaan oo kunyada lafteeda amaan waa keeni kartaa ka abilfadli oo kale fiiri abulfadli alaleey o bidamin ka abilahab alaleey abulahab alaleey abulahab alaleey am lam yushcir ma dareensiina lahabku waa holax ama ma dareensiin ka abibakrin oo kale wey kaasna maxaa laleeyahay kunyo waxaa dhici karta inuu ammaan keeno waxaa dhici karta inuusan tusayn oo uu hoosayn keeno waxaa dhici karta inuusan labada midna tusayn saddexdii baa lagu mihaali isagoo ammaan tusa abilfadli asagoo cayn tusa abilahab abijahl oo kaleeto ir abijahlaba kasii fiicna maxaa yeele abulahab ma ogtahay abulahabka marka muslimiinta dhexdooda cay ka noqday asal wadciga maaha caayo ma ogtahay lahabku waa holac gaduudkiu ka batay ninkaan nin gaduud badanu ah abulahab saasa loo baahay laakiin abujahl cid kasta ogteeda cay ka ya soo ma jeeda asalka abujahlkaas kasii cadaan badan marka in lagu miaaliyo ha abujahl marka hadda fiiri waa kunya la iska leeyay abujahl waa kunya marka ama amaan ha tusoo ka abilfadli cay ha tusoo ka abijahlin am lam yushcir ama yuu dareensin laakiin abulahab way ugu miaalin de waa xaqisaa waa muslimiin mogta kitaabka loo qora muslim kasta abulahab markuu maqlo waa dareema inuu xun yahay ha abulahab qofka hade gaalnimadiisu fogaatay ha ahlunaar lahubo wey mogta abulahab od ma hubta ablahab inuu ahlu naari saad ku hubsad aayad qur-aanaaba sheegaydaba ha qof kasta oon rumayn waaba gaalooba qofkaan rumay ablahab inuu ahlu naari ila waa aayad qur-aan maogta waa aayad qur-aan marka abulahab saas qofkaas agtiis uga cayeen takfiirku waa ku yidhahdaa masaajidka xaramka maka kacbada waxay yidhahdeen abulahaba muadinka ah yidha midka muadinka waa abulahaba yidha hadda midka jooga wey ha imaamka sudaysi waayo waa jahl ha labadaas gaalay lamid yihiin ha marka qofka lacaaya yira ha takfir waa kaas hmm. waay kaas waa mid wamaa lam yusdir wamaa lam yusdar dhe marka majhuulka dhigay wamaa lam yusdar wixii aan lagu bilaaban biaxadihima ab iyo u midkood aan lagu bilaaban fa huwa laqab kaas waa laqbe marka <laughs> waa laqab magacii kadib kadibaa la dejiyey mana lagu bilaaban ad iyo um midna laguma bilaaban wamaakii lam yusdar aan loo hormarin biaxadimaa ad iyo um fa huwa laqabun waa laqab walaabudda waana laga maarmaan an yushcira inuu dareensiiyo xiina idin xaaladaas bimadxin ammaan ow damin cay waana laga maarmaan waa dareensiina baladaasuu midku dareensiina waqad yadachu waqad yadacu inay dejiyaana la arkaa taasna waa dhamaatay taqsiimka marka waa dhamaaday taqsiimka halkaasu kugu dhamaaday hadeer isimna waad baratay waxaad leedahay maa wadacahu labawaani kainan ma kan lawraba ha ahaado wixii labada waalid ay dejiyeen ibtidaaan hada huwa lism ha lagu bilowdo ab um ha lagu bilowdo ha dareensiyo birifcati lmusamaa bihi yuusan dareensiin kala qaadi kadibaad kala qaada ad leedahay markaas kadib isimkii la dejiyaan kala qaada haddii um iyo ab iyo wixii lamida lagu bilowdo fahuwa kunyatu haddaan lagu bilaabo waana laga maarmaan inuu madxi iyo amaan iyo cayn mid ku tusee fahuwa kunya fahuwa laqabo fahuwa laqabo saasaad u kala qaadeen marka hadda war kaleetu gadaal uga iskaga darsa wuxuu yidhi waqad yadacu lwaalidaani labada waalid inay dejiyaana dhici karta fii awali amrihi limawluudihimaa caruurkooda ay u dejiyaan isman iyo walaqaban iyo wakunyatan waa dhici kartaa ow isman walaqaban ay u dejiyaan ow isman wa kunyatan ay u dejiyaan ka muxamedin abilfadli oo kaleeto maxamed iyo abilfadli labadaas u dejiyeen wa axmed abilyusri oo kaleeto axmed oo magaca iyo abilyusri kunyaha u dejiyeen wa muxamed alhaadi oo kale u dejiyeen muxamed oo magaca iyo alhaadi oo laqab ah alhaadi kii hanuuninaya waa mogtahay wa caliyin oo kaleeto zaynalcaabidiin oo kaleeto hmm. marka wa khaalid sayfila laakin khaalid sayfillahi mogtahay uma dejin waalidkii ha sayfillahi waatan baa lo Ah, nabigaa ku magacabay khaalid eh, maahane labadii waalid uma dejin hay sayfullah u baxaaye ha khaalid abis muslimba maahan mogta ha sayfullah marka uma bixin khaalid bin walid mogta abis sayfullah ma hadduu khaalid kale laakiin ula jeedaa dhici karo khaalid kale inuu ula jeedaa lakin shiku dhici karo oo miduu yaqaano sayfullahina loo baxshay oo labadii waalid u baxsheen saas inuu ula jeedaa dhi shiku dhici karo hawsan khaalid bin walid ahayn wa khaalid sayfullaahi oo kaleeto iyo wanaxwi dalika wixii lamid ah waxiina idin fiiriya marka faa'idayle warkan dambuu sheegay waxiina idin xaaladaas yandabiqu calayhi waxaa ku dabaqmaa maa qaala lmu'alif hadday marka koobaad waalidku wada dejiyeen oo isim u dejiyeen laqabna u dejiyeen kunyana u dejiyeen saasaad u kala qaade waxaad leedahay maa sudira biabin ow ummin fahuwa kunyatun wamaa ashcara birifcati lmusamaa ow dacti fahuwa laqabun wamaa siwaahumaa fahuwa smun aad leedahay markaa sidaas waa noqeen ah, hadday markoodaba waalidku u wada dejiyeen marka faa'iido badan wey aada u faa-ido badan waida ijtamaca alismu isimkii hadday kulmaa hadduu kulmo maca laqabi laqabka la jirkiisa wajaba waxaa waajibaya fil afsaxi sida fasaxnima fasaxada badan taqdiimu lismi isimka in la hormariyo wa taakhiiru laqabi laqabkana la dibdhigo sidaasaa waajiba tartiib ma laha kunyada iyo laqabka hadday kulmaan tartiib ma laha kunyada iyo isimku hadday kulmaan ah, halkaanayna kuugu taalla meeshaanu kugu dhiga sajaaciga walaa tartiiba bayna alkunyati wa gayrihaa halkaasuu kugu dhig kunyo male mhm. walaa tartiiba bayna alkunyati wa gayriha mhm. ima an calaa anahu bedelun minhu meesheeda meelaha ka hor ka qabta sadarka ka horey waa kan ku yaala sadar ka soo gaarin marka walaa tartiiba bayna alkunyati wa kayrihi aad leedahay marka kunyo iyo isim tartiib ma leh kunyo iyo laqab tartiib ma leh maxaa tartiib leh waxaa tartiib leh laqabka iyo isimka waida jtamaca hadday kulmaan waida jtamaca hadduu la kulmo alismu isimkii maca laqabi laqab la jirkiisa wajaba waxaa waajiba fi lafsaxi hadalka fasaaxada badan macnaha sida kale waa u banaanta laakiin afsaxa a hadla kalaamka fasaaxada badan dhexdiisa taqdiimul ismi ismka in la hormariyo iyo wa takhiiru laqabi laqabka in dib loo dhigo saasa waajib maxaa waajib ka dhigtay laba tacliilay ku cileeyaan naxwooleydu arrintaas tacliil xaashiyada sajaaciga ku cilaynaya tacliil aada macnihiisa uu maasha allah uu fiican yahay waa kanaan wuxuu yahay tacliilkaas waxaad leedahay laqabku laba shayuu tusaa daatadii waa tusaa magac waa u yahay macno ka dheeraa sifaana waa tusaa oo qofkan haddaa tirahda zaynulcaabidiin horta magaciisii waa sheegtoo daatadii waa la gartay waa hebel oo waa zaynulcaabidiin marka la yidhaha qofka daatada ay ku dhacayaa la fahmay macno ka dheeraada waa tusaa ammaanu tusaa mar haddii haddee daatadiina la gartay macno ka dheeraada la gartay fasaaxa ma ahan inaad keento lafdi daatadii kaliya tusaay maa loomaba baahna waa laga diqtoonaana maba loo baahna waa laga diqtoonaana ilaa mogtay daatadiina maxtusaay waa la sheegay macno ka dheeraadana weliba waa la sheegay oo zaynulcaabidiin markaad tidhaahdo horta waa hal qof dadka dhan looma deji daatadaas la garay weliba macno dheeraadoo sifaana waa laga garta markaad intaas sheegto daatadii iyo macno dheeraad lafti tusaa adeegsatay inaad ku darto cabdilaahi ah macnaba maaha cabdillahi xuu soo kordhiyey daataduu sheegi laha daatadana waa la gartay fasaax marka fasaaxaday naaqis ku waa laga deeq toomaha layidhi marba hadii la sheego hadii la sheego laqabka waa la ism waa laga deeqtoomaha layidhi maxaa yeele isimku intuu tusay ka badan ba laqabkaa laakiin haddii isimka marka hore la sheego laqabka laga deeqtoomima sababtoo a ah isimku daatada kaliya kutusa laqabkuna daatadii macna ka dheeraada sifaa tusa laga deeqtoomima saasaa keentaa layidhi waana sida xaashiyada sajaaxibu inin dhigay eey liana laqaba ashar waa ka caansan id fiihi waxaa ku sugan alcalamiyatu calamnimadii oo daatadii waa ku tusaa maca shayin min macna nacti macno xoogaa sifaana waa ku darsada falow utiya bi haddii lala yimaado awalan marka ugu horaydo laaqnaa wuxuu ka deeqa can ilism ismkiiu ka deeqa eber looma baahno sidaas waa u tacliiliya laakiin waxay kaloo culummadu sheegaan sida sheekeenuuba sheegi jiray macno kale oo waxay yidhaahdeen asalka laqabka waxaaba dhacda in badan ayru ban banu aadam keyrkiisba in loo dejiyey ama uuba magacoodiya sida badda oo kale haddii la hormariyo magacna uusan ka horreyn inaad ba ka hadlaydaaba loo malayna asalkii magaca wixii loo dejiyey maalan waxaad tidhi ra-aytu badda booloboolaan arkay marka koowaad magac kale ma sheegin ma dhihin fulaan albadda ma adan dhihin marka waxay yidhahdeen isla markii waxa soo degdegaya oo maskaxda usoo degdegaya asalkii marka waxaa dhici karta in loo maleeyo xayawaankii bayna ka hadlaydo ood leedahay shimbirtii booloboolayd hayan soo arkay marka si taas looga badbaado magaciyaa la sheegay mar hadii magacii la sheegay ta damboo laqabkao la daba dhigo iska cadda ah, inaad qofkan ula jeedo laakiin waxa weye banu aadan keyrkiis magac loo dejiya haddaad marka hore hormarido in ula jeedo asalkiiaba loo malaynaya ayadana macna la fahmi karo waida ijtamaca alismu ismku hadduu la kulmo maca laqabi laqabka la jirkiisa wajaba waxa waajiba fi afsaxi sida fasaxnimada badan taqdiimulismi ismka la horumarintiisa wa takhiiru laqabi laqabka la dibdhigidiisa hadda ixaabkoodi markaa sida loo ixaabi lahaa uma in kaanaa isimkii iyo laqabkii hadday ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey wadalika mihaalkii ka cabdilaahi oo kale weeye zaynalcaabidiin ah, ah ka cabdilaahi zayn alcaabidiin ah oo kale weeye labadoodi waa laba mudaafi mogta cabdilaahina waa la idaafeeyey waa tarkiib idaafiye sancabdina waa tarkiib idaafiye ow amase kaana alawalu midka horeeyaa mufradan u ahaado wathaanii midka labeeyana mudaafan u ahaado wadalika mihaalkii ka zaydin oo kale wey magacii mufrad uu noqday mugta awelka la sheega waa magaca waa isimka zayn alcaabidiina ah fiiri laqabkiina wuxuu noqday murakab idaafiye ow kaana alamru arrinku uu noqdo bilcagsi bilcagsi waa maxee kaana alawalu mudaafan Eh. wthani mufrada saasaa leedahay ilaa cagsi saasa ahe aw kaana alamru arrinkii bilcagsi yuu ahaaday haye aqri cagsi ka dhig kaana alwalu mudaafan wathani mufradan u noqona awalkiiya maanta mudaaf ah haanigiina waa mufrad ka cabdillaahi ninka cabdillahi la dhihi jiray qufata ah aa tiri cabdillaahi waa mudaaf murakaba murakab tarkiib daafiya waa qufatana waa mufrad saddexdaas goor fiiri saddex weeye mogtahay intii shardiyada jawaabkeedia lagaa sugaa uma in kaana calam waxa wey uma in kaana isimkii iyo laqabkii hadday ahaadaan mudaafayni laba la idaafeeyey wajaba waxaa waajiba markaasa jawaab shardigii ah, uma in kaana hmm. Hmm. hadda ragga gabal haddaan idhaahdo jawaabkii intaas sheeg ma sheegi karaan ka warrama kharaaibta mogtaa macnaha dadka gabalan dersiga la socon saasaan ula jeeda qofka hadduu dersiga inta la socdo uu fahmi waayo eed kuma leh laakiin hadduusan la socon ka waran oon hadda haddaan irda in kaana aawa jawaabkeedii ah, ardada gabal alaya waxa leeyahay say ku dhici karta wax dhici kara ma qof walba waa fahma gabalan fahma midkaasoo kale waxa dhici karta inaan marka gabal arko ah aniga ah, ma fahmayo hadii la yidhahdo intaas jawaabkeedi itus haddaan ihahdo shardiyada sababta keenayna waxay tahay casharkuusan la socon marka horeba ah, casharkiusan la socon casharku intuu socdo or isagoo saasa ah, oo ka fakaraayo bakaaro inuu casharkana fahmuu rabo taas ma suurtagelida mogta waana waa naxwo taas ma suurtagelida waa naxwo waay uma in kaana hadday ahaadaan isimkii iyo laqabkii mudaafayni laba la idaafeeyey wejaba waxaa waajiba kownu thani midka labaad ahaanshadiiso taabica mid raaca uu ahdo lilawali midka horeeya exraabta ku raaca midka dambeeya midka dambeeya waa midkii lagu yidhi waa waajib gadaal loo dhigo waa laqabkii midka horeeyo isimka inuu raaca waajiba fii ixraabihina uu ku raaco hay icraabkii marka ilaa moogtahay taabic afar u ah soo ma ahan laba kamida bis wey intii kale ma banaano nacti ma banaano inaa laqabka nactiido oo tidhahda cabdullaahi cabdullaahigaasoo qunfat waxaa lu hor waa calam calamun laa yuncad calam nacti ma noqdo laqabku waa calam walcalamu laa yuncatu mataqaana iskaga dhawaaqa wixii uma baxsana uma baxsana uma baxsana adiga kuu baxsana waa dhibaata marka wajaba waxaa waajiba kownu tani midka labaad oo laqabka ahaanshadiisaoo taabican mid raaca u ahaado lil awali midka hore ay fi ku raaca imaa calaa anahu bedelun bedel inuu yahay u ku raaca minhu awelka laga bedelo ah, waa bedelkulli min alkulli ah, bedelkulli min alkulli aw cadfu bayaanin cadfu bayaan inuu yahay calayhi awelka lagu bayaaniyo alayhi calalaweli lagu bayaaniyo calayhi eh, cala alaweli lagu bayaaniyo wain kaanaa hadday ahaadaan mufradayni hadda wax alla wix bedelku ku banaanaadana oo bedel bedel bedel uli kulliga ku banaanaado bayaankuna ku banaanaada ilaa meelo yar maahan meelo yar maahan hmm wain kaanaa hadday ahaadaan mufradayni laba mufrad mufrad maanta haddee baabkan xaa loola jeedaa maa laysa mudaafana loola jeeda maanta waxay la mid tahay waxa weeyaan maa laysa mudaafan baad leh halkan wax kale loola jeedo maa laysa mudaafan intaasa loola jeeda mufrad mufrad halkan waxaa loola jeedaa maa laysa mudaafan waxaan mudaaf ahayn hmm. hmm. saasaa loola jeeda waxaan maa laysa mudaafan aa loola jeeda mufrad halkan waxaan la idaafayn isimka lama idaafayn waa hal kelimada ilaa kuwa hore to murakabka ah waxay ahayn mudaaf ay bis wax kale ma ahayn hmm. saasaa loola jeeda maaa hmm. ma laysa mudaafan xataa wala shabihan bilmudaafi lagu dari ma maa laysa mudaafan bis halkan loola jeedaa mufrad in kaana hadday ahaadaan mufradayni laba mufrad hadday ahaadaan ah, ka zaydin oo kale wa qufata ah soo laba mufrad ma ah, idaafadiya laga daayo ka zaydin oo kaleeto qufata ah halkaasa loola jeedaa mar haddii la joogo meesha oo calamka iyo maahan baabkao dhan laqab iyo calama laga hadlaa oo isma ah. laqab iyo ism israacay mufrad waxaa loola jeeda ma laysa mudaafan bis saasaa loola jeeda wax kale loolama jeedo wadalika mithaalkii ka zaydin qufat hmm. wax badan idiin qoran wiin iska haysta markaan am dhameeyo anba fi tusaan wax kale ma idiin qoran wax tiradi kabata idiin qoran xasbuna allah haye waa dhamaysana iisu waa isku soo jeesana siyaadadina idinkeeda mase hadda fiiri keen maacan aan fiirina ha intaasay faa-iida nagu dhaaftee ha ha wayajuusu waxaa bannaan aydan noqoshay qadcu la goyntiisa can itabaciyati laga gooyo imaa birafcihi la godidiisa in loo gooyo khabaran khabar xaale uu yahayna la rafciyo khabarku limubtada inuu sugnaada mubtado maxduufa la xadfay oo nasbi la goyntii la kordhigidiisa mhm. oo nasbi la kordhigidiisa mafcuulan xaalu yahay ya o binasbihi loo gooyo imaa birafci ow binasbin la kordhigidiisa mafcuulan xaalu yahay la nasbiyo mafcuulkoo bificlin ficil usugnaaday ficilko lificlin a meeshaas ficlin ficilkoo maxduufin la xadfay wayaji-u aydan haddana waa imaana filmufradoyn filmufradayni labada mufrad labada wayajuusu waa wayaji-u waxaa imaana aydan noqoshay filmufradayni labada mufradna kadalika kalmadkuuri khilaafan lijumhuuri lbasriyiin wakadalika ha wayajiiu waxaa imaanaa huwa qadcigii dhe wayajiiu huwa qadcig waa imaana aydan noqoshee fi lmufradayni labada mufrad kadaa kelmad kuri sidaasoo kale u imaana qulnaa saasanaana khilaafan xaalan khilaafayno lijumhuuri fasiriin macnaha macno fiican waayo oo waxay tahay idaafana ku banaan wawaaan rabaa waxaan tabciyana ku banaan idaafa waa qalade tabciyana ku banaanoo bedel iyo bayaan ku banaan qadcina ku banaan wa sheikuna jir laakiin matniyahaan uma oo ade martingiisana kuma ogi kaanana kuma oli laakiin macnahaan waa loo sheegaaho sidaasay u sheegeen culummadu oo macnahan waa macnaha sax macnahan oo ah waxa weeyaan marka ay kulmaan laqab iyo isim oo laqabku in la gadaal mariyo icraabtiisa tabac waa ku banaanyahy tabac haddii lana bedel iyo bayaan weeye qadcina waa ku banaanyah haddii la qadciyana labaa soo baxay haddii la rafciyo waa khabaru in haddii la nasbiyana waa mafcuulun lificli maxduufin macna saxa w macnahaas hmm. ya maya matniga ka mid maaha matniga ka mid maaha eh, matniga ka mid maaha bal horta eh, alusiga maba fiirin saakay alusigan aan soo fiirin alusiga xoogaa nusqo ka roona laga daabacayaan marka kolliba laakin sheikan matni ahaan ma u akrin hmm. laakin macnahaan korka waa uga sheegi jirin waana macnaha man macno sax wa waaya wa in kaanaa hadday ahaadaan meeshaan kusoo laabayna laakiin waa horta meeshaana dhamaynayna meeshaan macno kalaan ugu soo laabayna insha allah oo matniga laftirkiisa waxa weeyaan lagu haysto matnigan aan hadda soo akrinay aada la haysta laftirkiisa wa in kaanaa hadday ahaadaan isimkii iyo laqabkii mufradayni laba mufrad wadalika mithaalkii ka zaydin iyo waqufata oo kale weeye iyo wa saciidi kurzin falkuufiyuuna kuufiyiinta iyo wa zajaajiyu zajaaji yuujisuuna waxay baneeyaan fiihi fiihi fi tarkiibi fiihi wajhayni axaduhumaa itibaac ahe fiihi fil madkuuri dheh madkuurkaas oo ah isimka iyo laqabka oo mufrideynka yujizuna way yujiizuuna way baneeyen saas falkuufiyiina kuufiyiinta iyo wazajaaj zajaaj shiiqa la yidhaah yujiizuuna waa baneeyaan fiihi tarkiibkaas wejhayni laba wejay banneeyaan axadumaa labada wej midkood itibaacu laqabi laqabka raacidiisa weeye lilismi uu raaco kamaa sidiina u raaco taqdima soo hormaray fii baqiyati alaqsaami aqsaamta intooda kale kusoo hormaray waa saddexdii qaybood saddexdii qaybood wathaanii midka labeeyaa idaafatu lismi wathaanii wejka labeeyaa idaafatu lismi ismka waa in la idaafeeyo ilaa laqabi laqabka loo idaafeeyo waa in loo idaafeeyo wa jumhuuru lbasriyiin oo la yidhaahdo saciidu kursin zaydu qufa in la yidhahdo saciidu kursin zaydu qufa in la yidhahdo wa jumhuuru lbasriyiin basriyiinta mucdamkoodu yuujibuuna waxay waajibiyeen alidaafata idaafada waxay yidhahdeen mar hadday laba mufrad noqdaan waa waajib isku idaafeen saciidu kursine wuxuu yidhi ibnu hishaam waa saxiixo madhabka saxiixa alawal waa mid hore bas oo kufiyiinta iyo zajaaj ay mareen oo ah waxa weeyaan laba wej inay ku banaanta oodan ku walitibaacu raacidda aqyasu qiyaasnimo badan ayadaaba qiyaasnimo badanba maxay u qiyaasnimo badnaatay waxay u qiyaasnimo badnaatay liannahu laa yaxtaaju ilaa ta'wiili ta'wiil uma baahna haddaadan isku idaafeyn ta'wiil uma baahnin laakiin marka laisku idaafeeyo tawiilad u baahanta waa arki doonaa tawiilad u baahanta waasaxiixu alawel wa madhabka hore walitibaacu raacsiinta aqyasu qiyaasnimo badan min alidaafati ay ka qiyaasnimo badanta liannahu laa yaxtaaju ilaa ta'wiili ta'wiil uma baahna idaafada isagaa ka qiyaasnimo badan liannahu yaxtaaju ilaa tawiilin dhe idaafadaa ta'wiil u baahan isaguna laa yaxtaaju ilaa tawiilin waa laakiin idaafadu waxa weya ilaa ta'wiilin u baahan tahay fiiri xaashiyada wuxuu ku leeyahy liannahu yaxtaaju laakin liannahu marka tawiil ubaahay laakiin midkan hore itibaaca laa yaxtaaju ilaa tawiilin itibaacu uma baahna tawiil saasuu ku fiicnaada min alidaafati ayuu ka qiyaasama badan yahay waa soo socota de alidaafatu waa isoo socota noo soo socota walitibaacu aqyasu min alidaafati lnahu laa yaxtaaju lat laa ku qora marka laa saas ugu qor miya saas saas ma tiraadida hay si anaguna ku qoran a laa waa in lagu qoro a laa waa in lagu qoro shaki xaraf jaban jinina maka eeyo shaki male marba haddii la yidhahdo waxa weeyaan itibaaca laa yaxtaaju waa in la yidhahdo macnuhu waa saa liannahu laa yaxtaaju ma baahna ilaa ta'wiili bikhilaafi fahuwa yaxtaaju ilaa tawiil isagu isaga tawiilkaasa u baahan tawiilkeedu arki doonaa walidaafatu akthar idaafada badan saciidu kursina badan maxaa yeelay iyadoo tawiilay marka ubaahanta idaafatu eh, wax hadii la idaafay oo tira saciidu kursin laasim tawiilay ubaahanta tawiilkaas waa maxay waxaa la yidhahdaa waxaa ka dhalana min idaafati shayin ila ilaa daati shay daatadiisa loo idaafeeyey waxa weya saciid waa daatadan daatadaanu tusaa kursina daatadaanu tusaa marka shay daatadiisa loo idaafeeya ka dhalanay maxaa la rabay mudaafka mudaaf ilayga wuxuu macrifanimu ka kasbadaa taksiisuu ka kasbadaa waa inuu qayrkiis noqdo marka hadda waxaa ka imaanaya min idaafati shay ilaa daati walaa yajuus mana banaan ta'wiil geli marka waxaad leedahay mid ka horeeya musamo ka dhig saciid waxaad ka dhigtaa daatadii ah, kurzina magacii ka dhig marka waxaa leedahay waa min idaafati lmusama ila smi ah, saasaad ku awileeda mid ka horeeya musamad ka dhigay qofkaad ka dhigay saciid daatadii ka dhig waxa wey kursina magacii ka dhig ah, magaceed ka dhige markaas waxay leedahay saciidu kursin magacan kursi ah kii lagu magacaabi jiro ah, kursiga magaciiad ka dhigay saciidna daatadiiad ka dhigay markaasaad waxaad u awila waxaa leedahay saciidu kursin magacaan daatadii la dhihi jiray ah, saasa ka dhigay xashada idin dhigay calaa tawiil awali bilmusama wathani bilismi ku yii marka kan hore tawiilkaas u baahan gadaal u laaba marka sidaas waa sida ibnu hishaam maray laakiin xaashiyada sajaacigu wuxuu dhigaa sidaas in laga fiican yahay waxayna tahay sida qaabka looga fiican yahay calam waxaan rabaa isimkii iyo laqabkii markay kulmaan afar suura yeesheen afarta suuro saddex ka mida ibnu hishaam wuxuu yidhi waxaa waajib ah sida fasaaxnimada badan ah, waxaa waajib ah waxaa waajib u yidhi sida fasaaxnimadan ku darin waxaa waajib ah faaniga oo laqabkaa ah inuu taabic noqdaa waajiba ah. saasuu yidhi waajib weeyu laakiin waxay tahay sida sawaabkaahu laba gooray waajibta ee saddex goor maaha markay labaduba murakaban yihiin oo macnaha labadaba waa la idaafeeyey labadiiba waa murakabayn labadiiba waa la idaafeeyey ka cabdillaahi zayn alcaabidiin iyo madka midka horeeyaa uu mudaaf ka yahay midka horeeyaa mudaaf ah sida ka zayn waxaad tidhahdaa ka cabdillaahi qufa oo kale ka cabdillaahi qufa oo kale labadaas goor wey markay waajib yihiin maxaa soo hara marka laba hadday waajib noqotay mutaabacadee waa waa waxa eh, wey itibaac hadduu laba waajib noqdo maxaa soo hara laba kala soo hare laba kala soo hare labada kale waa maxe kan hore hadduu mufrad noqdo ka zaydin zayn alcaabidiin iyo midkii uu sheego ah, hadday mufradayn labaduba wada noqdaan labadaas weeye itibaac waxa weeyaan iyo idaafada meesha ku banaan ah. marka afar soo ma labiya laba laga dhiga labiya laba laga dhiga waxaad leedahay hadday labaduba mudaafeen yihiin iyo haddii midka hore mudaaf yahay labadaas waa siduu sheegay wajaba itibaacu thani lilwali waa waajib amaa in kaana alawalu mufradan sida mithaal ha ka zaydin zayn alcaabidiin ow kaana mufradayni ama labaduba laba mufrad noqdaan waxaad leedahay yajuusu fiihimaa alwajhaan labadii waja ku oo idaafo iyo itibaac labadaba xaashiyaduna saasayna kugu dhigay wuxuu yidhi wa in kaanaa mufradayni qadiyatu kalaamihi hadalkiisa siday sida uu keenaa bal sariixu iyo habacad yahay yidhi imtinaaculidaafati waa in idaafadu reebtoon tahay idaa kaana alawalu labada isi midka horeeya mufradan hadduuya wathani midka labeeyaana murakaba uu yihi walwaju sida toosan khilaaf waa warkan khilaafkiisa kuy sida toosanu waa warkan khilaafkiisa wifaaqan liradi xaysu qaala wain kaanaa mufradayni ow awaluhumaa mufradan jaazat jaaza idaafatu ismi ila laqab uyi sidaas way sida sawaabkaa marka wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbarak ala